siiye sharafci heeda hooyaday bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keenan xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan aan kugu soo gudbino dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eeba idma waxaa ka mid noqon doona wararka u dambeeya ee xaaladda marinka khaza gargaar kale ayaa la geeyey waxaan sidoo kale dahanaa adeegyada isgaarsiinta oo dib ugu soo laabanaya marinka khaza xiriirka iyo turkiga waa xiriirka turkiga iyo yuhuudda u dhexeeya oo qarka u saaran inuu xumaado kadib markii israa'il ay u yeeratay danjiraheedii turkiga u joogay dunida waxaa ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay xasuuqa yuhuudda khaza ka wado soomaaliya waxay u diyaarsan tahay inay gurmad gargaara geyso marinka qasa marka marinada loo furo taiwan waxa ay leedahay cashar ayaan ka baranaynaa ururka xamaas wadamada afrika ee ugu liita ee dumar ay ku nool yihiin warbixin laga diyaarad maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijkana ku jira haweenay soddon sano ka badan si sharci darraa uga shaqaysanaysay dalka taiwan oo hadda uun la xiray xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan iyo suugaantiina barnaamijkana qeybay ka yihiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keenan sida sagiga hooyadu caanaha u siiso yadada isaarsaar الولد jecjaa nuguu ku suuqaa hadba wuu ku fiiraa qaadiyo darartugubaniyada sakaartiyo sinta ay ku qaadiyo darartugubaniysaga hooyadu naha u siiso adadaan faanfaar

dhammaan fanaaniinta hibe maxamed adoon hibe nuure ilaah naxariistee cabdiqaadir cabdiqaadir xasan xuseen heestan oo seegseeg layidhaahdo axmed salmaan bide ayaa erada laga hayaa laxankuna waa lah naxariistee bashir xadi kun iyo sagaal boqol iyo saddex toddobaatanki sii soo baxay qayb ka tahay daafuur bayna noogu taha barnaamijkeena kulanka kaanan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa aasaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaay hee boqoaaatanyotoddoasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn aaabidkaha ku noolo barnaamijka kulanka keenana aad dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa nagala socotaan sanad ayaa laga joogaa markii qaraxyiisii xigay al-shabaab ay ka geysteen isgoyska sooba ee magaalada muqdisho sanad kale soo dhaafay maanta oo kale qaraxyadaas oo gaadid loo adeegsaday daqiiqada ayaa u dhexeeyey boqolaal qof oo shacaba ayaana waxyeele kasoo gaartay oo qaarkoodna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen muuqaaladii maalintaas lasoo duubay ama ah goobta loogu tegay waxaa kamid ahaa gabar yar oo hooyadeed iyadoo xambaarsan tahay qaraxaasi ay ku geeriyootay dhacdooyin kaleoo aada u murugo badan ayaa halkaasi ka dhacay maalintaas dad badan oo kale ayaana dhibaata kasoo gaartay oo xataa saxafiyiin ay ku jireen halkaasi warar kasoo tibinayay ee shaqaalaha gurmadkaba haddaba maanta kulan isu soo baxa oo loogu duceynaya dadka qaraxyadaasi ku dhintay ayaa ka dhacay isla goobtaasi waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsan waxaan idiin soo gudbinayaa wasiirada arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi iyo wasiirka waxbarashada faarax cabdiqaadir oo labadaba goobtaasi dadkii maanta isku soo baxay kula hadlay kana sheekeynaya wixii maalintaasi ka dhacay isgoyska soobee wasaaradda waxbarashada wasiir faarax iyo bahda waxbarashada wasaaradda ka tirsan inay soo abaabuleen xuskaan weyn maantay oo aan ku xusayno dadkeennii ay khawaarijtu xasuuqday labaataniyo sagaalkii oktoobar laba kun labaataniyo labo waxaan leennahay ilaahay ha u naxariiso dadkaas khawaarijtu waxaad moodaa si gaara inay u beegsanayaan bahda tacliinta laba kun iyo sagaalkii qaraxii koowaad hoteel aan naga fogeen oo halkan ku yaalla shaamow ardaydii iyo macallimiintii iyo waalidiintii jaamacadda banaadir iyo wasiirkii waxbarashada oo markaas jiray iyo wasiirro kale wasiirkii caafimaadka iyo wasiirkii dhallinyarada wasiiradaas iyo ardaydaas iyo macallimiintii iyo waalidkii waxay ku beegsadeen hotel shaamow saddexdii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo sagaalkii ma waxbay galabsadeen dadkaas qaraxii oo noocaasa ugu weynaa buu ahaa kadib laba kun iyo koob iyo tobankii waxay beegsadeen hargaha iyo saamaha arday turkiga u socotay oo laga qaadayo shahaadooyinkii oo meeshaas ku diiwaangelinaysay ma waxbay galabsadeen sannadkii hore maanta oo kale iyadana waxay beegsadeen sidaasi la mid ah wasaaraddii iyo waalidiintii iyo arday soo ma moodid khawaarijtu si gaara ah inay u beegsanayso ayadoon dadka kala reebayn bahda waxbarashada maxaa la gudboon bahda waxbarashada ma inay cararaan baa la gudboon ma inay tahriibaan baa la gudboon ma inay gabbadaan oo dhuuntaan oo baqaan baa la gudboon maxaana la gudboon aarsi way aarsi see u aarsanaynaa waxaan sheegaynaa wix allaaliya wixii laga shakiyo ciidanka xoogga dalka iyo jihaadka socda waa la taageerayaa doolar nus doolar ilaahu kiilo bariisa allah ka dhigo dhar wax kastoo lagu taageeri karo ciidankeenna waa taageeraynaa soo sidaas maahan khawaarijtii way jabeen ceelboor duleedkeedaa lagu hayaa maanta halkaanaa laga qaaday awalna meelahaanay nala taagnaan jireen haddana ceelboor duleedkeeday joogaan dhammaystirkooda waxay noo annagoo dhan bay noo taallaa madaxweynihii waa u jeeddaan sawirkiisii aawa meesha ku dheganaa waa kaasaa korkeeda ku dheganaa soo tuuta watoogarka ku baxay waa kuwaana midigta dhagaxiga ayagoo qurxan oo dhiiggooda u oraya waxay naga badbaadiyeen sawirka noocaasoo kale oo burburka ah oo ardaydu ay fiirinayso oo geeskaa ku dhegan bidixda ayay naga badbaadiyeen waxaan rabnaa inaan isku baahaysanno khawaarijtii way jabeen waana jabeen si fiican bay u jabeen inaan loo jixinjixin oo ardaydu ay qayb weyn ka ciyaarto allaha jabeeyo cadowga waa jabay allah jabiyo khawaarisa allah jabiyo khawaarisii waa tageene allah dhammaystiro ma hanuunayaane ciidankaas gacmahooda allah ku cadaabo ilaa nabiga sal allahu aleh wasalam baa yidhi duubaa liman qatalahum ow qataluu qofkay dilaan qofkii dila iyo kay dilaanba waa liibaanay oo jannaa u waajibtay guulaysa dhallinyaradeena sanad walba waxaan rabnaa waxay u tahay dilka ugu weyn iyo aarsiga ugu weyn waxaa sidaana kale intayn isugu soo baxno inaan sanad walba xusno dadkaay naga dileen magacyada halkaas ku xusanoo dad ehelkeenna arday ay ku jirtay uu ku jiray khawaarijta meel ma uga soo wada jeesanaa guryaheenna ma ka saarnaa ciidanka amniga ma la shaqaynaa mashruuca guul ama geeri qayb ka wada noqonnaa kulligeen meeshii lagu sheega waa wiilkaasaa hogaaminaya meeshaa ku maqashaan mashruuca ima anasru wa ima shahaada la yidhahdaa guul ama geeri halkaasay ka timid ima anasru wa ima shahaada saasaan wada leenaha hal mar ima anasru wa ima shahaada ima anasru wa ima shahaada guul ama geeri waxaan halkan isugu imaannay inaan xusuusanno dadkeennii xaqdarrada lagu dilay dadkeennii la gumaaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidno la dagaalamaynin oo hooyooyin ay ku jiraan oo aabbayaal ay ku jiraan oo ganacsato ay ku jiraan oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen oo masaajidkaas oo beydka ilaahay ah iyagoo ku tukanaya lagu qarxiyey dadkaas inaan xusuusanno oo aan u ducayno ayaan maanta halkan isugu imaanay dadkaa maxaan leennahay ilaahay ow dembigooda dhaaf magacyadoodii waa kuwa halkaa ku wada qoran markaa jidkaan soo maraysaan inaad xusuusataan inay waalidiin ahaayeen inay walaalo ahaayeen inay carruur ahaayeen sidoo kale waxaa xusuusanaysaan kuwii xaqdarrada ku dilay kuwii gumaaday kuwaas waa kuwa naarta ka shaqeeya wey dad aanan waxba galabsan oo miskiina qofkii dila muxuu noqonayaa ahlu ayuu noqonayaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno ciidankeenna uu la dagaalamo ummaddeenna ay la dagaalanto annagana waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay inaan caruurta wax barno in lacag la'aan dadka wax lagu baro cododkaasna waa wasiirada arrimaha gudaha iyo waxbarashada xukuumadda soomaaliya axmed macalin faqiih iyo faarax sheekh cabdiqaadir waxay boqolaal maanta kula hadleen isgoyska soobe iyadoo halkaas lagu qabtay munaasabad loogu duceynayay dadkii sanadka hor maanta oo kale qarxi ka dhacay isgoyskaasi ku waxyeeloobay ama ku geeriyooday barnaamijka kulanka kana dhegeysanaysaan weli dhacdadaas ayaan dul taaganahay idaacadda kulmiye ayaa goobta ku wareysatay nin magaciisa layihahdo cabdiraxmaan macalin cabdiraxmaan wiilu dhala ayuu goobtaas ku waayey oo faarax cabdiraxmaan layidhaahdo isaguna labadiisa lugood ayuu sidoo kale qaraxaasi ku waayey waxaa u warramay waryaheena bootaan oo wariyaashii goobta tegay maanta kamid ah kuwiisaa noo galay oo qawaarista ahay oo naflacaariga ahay kartixumo iyo fulinnimo ayaa saan u geysatay inay dadka shacaabka ah, masaakiinta ah, oo birbangeydada ah intuu soo ugu soo gambadaan ay hilbahena ay googooyaan aniga iyo carruurteedii meeshaasaan ku weeyey qaar ka mid ah qolada gurmadka degdega ay soo qaadeen isbitaal madiina ila soo carareen saalida weynaa lee qaaday ka dibna meeshaasaa dugaygii meeshaasaan meeshaasaa macnaha marka lagu waxaysa waxaa igu murugu badnayd naag oo agteeda taalle oon aqaano canjaaxa la dhihi jiray iyo laba wiiloo isla dhalatay oo walaaleah iyo laba kale oo isla dhalatay oo walaale ah oo meedkooda dhinacyaha iga yaallaan iyo mooto bajaad iyo gabar aan garanaynin ayadana meedkeeda oo xibnaha lugaha hore inta calooshaa dhan dhulka ay daadsan tahay wax la sheegi kara maaha wax la sheegi kara maaha waxaan arkay aniga wiilkayga faaraxa meesha ku waaya faarax cabdiraxmaan aniga cabdiraxmaanaa la dhaha cabdiraxmaan macallin aa la dhaha faarax cabdiraxmaan macallina meesha ku waaye lugahaygayna meeshaan ku waaye waana maanta kole sagaal iyo labaatankii oktoobar labada kun labaatanklabada kun labaataniyo labadii waa taariikhda maanta maalinta ay ku beegan taha maalinteedii waay ma garatay waxaan xasuustaa markii qolka i c yuda la geeyey dadkii meesha laga qaaday oo xagga la geeyey gebigood hal qof oo nuuxsanaya kuma jirin kulligood waxay wada noqdeen wada meyd meel wadayaal yaallo gebigooda waa la codkaasna waa cabdiraxmaan macalin waxa uu ka mid ah dadkii ku dhaawacmay sanad ka hor maanta oo kale qaraxyadii sooba ka dhacay ee sooballaba loo yaqaano waxay ahaayeen qaraxyayadana sidaasoo kale xasuusta dadka soomaaliyeed weli ku taagan oo aysan iloobi doonin bisha oktoobar marka sidaanoo kale la gaaro soomaaliya weliba waxay u leedahay bishan xasuuso gaar ah dhacdooyin badan ee dalka ka dhacay dhacdooyinkaas tirada badan ee soomaaliya ka dhacay bishan oktoobar waxaa ka mid a ah dagaalkii saddexdii oktoobar kunsagaalboqoiyosaddexiyosagaashankii muqdisho ku dhex ciidamadii qaramada midoobey ee unisom loo yaqaana ee mareykanku hormuud ahaa iyo taageerayaashii jenaraal ciidid allah u mareykanka dagaalkaasi waxaa looga soo riday laba diyaaradood oo nooca qumaatig oo kaca oo black hawk layihaahdo sidoo kalena gaadiid qaramada midoobleed ayaa lagu gubay diiwaanka waxaa gashan dagaalkaasi inuu muqdisho ku dhex ciidamadii qaramada midoobay ee unisom ee mareykanku hormuudka u ahaa si gaara iyo sidoo kale taageerayaasha jenaraal cadiid mareykanku xilligaasi wuxuu yidhi jenaraal cadiid waa in lasoo qabtaa laakiin intaas waxaa laga yaabaa in badanoo naga mid a ah soddon sano ka hor inay ama aan maqalnay ama aan xasuusanaba waxaa micnaha kale hadda soo kordha waxa weeye al-shabaab ayaa sheeganaya markaan in soddon sano ka hor ay soomaaliya ka jireen oo dagaalkaasna iyagu ay galeen oo qeyb weyn ay ka qaateen muuqaal baahiyaashooda ama barahooda bulshada ama warbaahintooda ay si gaara ah uga hadleen warbixin arrintani ku saabsan muuqaal saacad ka badan soconaya oo ururka al-shabaab ay ku baahiyeen warbaahintooda ayay kaga hadleen dagaalkii sanadkii kun iyo ciidamada maraykanka ee taageerayaasha allah u naxariistay jenaraal maxamed faarax caydiid ku dhex maray magaalada muqdisho muuqaalkan al-shabaab waxay ku sheeganayaan in iyagu ay qayb weyn ka qaateen amaba ay lahaayeen duurka ugu weyn dagaalkii soomaaliya ka dhacay ee ka dhanka ahaa ciidamadii qaramada midoobey ee unisom inay magaalada muqdisho ay ka geysteen xilligaasi qaraxyo miinooyin loo adeegsaday oo ay u dhigeen gaadiid maraykanku lahaa ayay sidoo kale ku sheeganayaan muuqaalkan si gaarana qaraxyo uga dhacay madiino agagaarka dekadda weyn iyo meelo kale oo magaalada muqdisho ka mid ah dhacdadii saddexdii oktoobar ee lagu soo riday diyaaradihii black hawk ayay sidoo kale sheeganayaan in xubno ka tirsan ururkooda iyo hogaamiyaashooduba ay iyagu ka dambeeyeen sidoo kalena magaalada muqdisho ay ku gubeen gaadiid ciidamadii yunusom ay lahaayeen muuqaalkan ay baahiyeen al-shabaab waxaa kasoo muuqday oo lagu wareysanaya hogaamiyaal ay ka mid yihiin mahadkaratahay xasan yacquub ibraahim naaleeye iyo xubno kale oo ay sheegteen inay ka qayb qaateen dagaalka yunisom hogaamiyaha layihahda mahadkaratay ayaa sheeganaya in isaga iyo xubnuhu ka mid ahaa aadan xaashe cayrow ay qarxir dhowra ka geysteen wadooyinka magaalada muqdisho soddon sano ka hor kuwaasoo ka ahaa buu yidhi ciidamadii maraykanka ee qeybta ka ah howlgalka yunisom qaraxii ugu horreeyey ayuu mahadkaratay sheegay in ciidamadii maraykanka ay kula beegsadeen xaafad ka dambeysa isbitaalka madiino maad iyo xubnaha kale ee muuqaalkan lagu wareysanayo ayaa qiranaya in xitaa dagaalkii muqdisho ka dhacay soddon sano ka hor ay ka qayb qaateen dagaalamayaal ajaaniba oo ka tirsan ururka alqaacida kuwaasoo ay sheegeen inuu u soo diray hogaamiyihii la dilay ururka alqaacida usama bin laaden dagaalamayaashaas ajaanibta ah oo tobaneeyo gaaraya iyo hogaamiyaashan al-shabaab sheeganaya inay ka barteen sida loo farsameeyo loona dhigo qaraxyada qaarkood dagaalamayaasha sajaanibta ah muuqaalo hore looga sii duubay ayay ku sheeganayaan inay ka qayb qaateen dagaalkii muqdisho ka dhacay saddexdii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii marnaba muuqaalkan laguma soo hadal qaadin doorkii dagaalkaasi uu ku lahaa ilaahay ha u naxariistee jenaraal maxamed faarax caydiid iyo taageerayaashiisa inkastoo ay sheegayaan in mar uu wadahadal la galay maraykanka si xabadda looga joojiyo laakiin waxa ay sheegayaan arrintaasi uu ka biya-diiday ninkii hogaaminayay oo magaciisa ay ku sheegeen cabdulaahi axmed sahal maraykanka ayaa hore dhowr mar u sheegay in dagaalka yunusom ee ka dhacay soomaaliya ay qeyb ka ahaayeen xubno ka tirsan ururka alqaacida inkasta uusan faahfaahin sida uga qayb qaateen ururka al-shabaab ayaa la aaminsan yahay inay soo afbaxeen sanadkii labada kun iyo lixdii xilligaas oo ay xoogaysteen maxkamadihii islaamka hase ahaatee urur la layidhahda al-shabaab waxaa lagu dhawaaqay sanadkii labada kun iyo sagaalkii laakiin muuqaalkan waxay ku sheeganayaan in soomaaliya wakhti hore ay joogeen oo ay qarsoonaayeen iyagoo alqaacida ku xiran dagaalkii muqdisho ka dhacay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii waxaa loo aqoonsan yahay inuu dhex maray ciidamadii qaramada midoobay ee maraykanku hogaaminayay iyo taageerayaashii allah u naxariistay jenaraal maxamed faarax aydiid dagaalkaasna waxa uu sababay dhimashada siddeed iyo toban askari oo maraykan ah kuwa u dhashay baakistan iyo boqolaal soomaali ah waa hagaag warbixino kale noo soo socda saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenin ayaadna dhegaysanaysaan dadka weli waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka kenen kumanaan kun oo qof oo ku nool marinka khaza ayaa markaan jabsaday baqaaro gargaara taas oo calaamad u ah baa laleeyahay ama muujinaysa baa laleeyahay in nidaamka madaniga ah uu haddaba u yahay inuu burburo halis ugu jiro burburo sidan waxaa laga soo xigtay hay-adda gargaarka qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiin ee magaceeda u n r w a lasoo gaabiyo dadku waxa ay qaateen bur iyo sahay kale oo asaasi ah kadib markii ay jabsadeen dhowr baqaar oo xarumo qeybin ku yaala bartamaha iyo koonfurta dhulka xoogga looga haysto iyo magaranka qasaba sidaas ayaa hay-adu sheegtay ciidamada israa-el ayaa sheegay inay soo qeybiyeen ama ay kusii dhawaanayaan marinka khaza iyagoo sheegay inay bartilmaameysteen ilaa afar boqol iyo konton xarumood oo xamaas ay lahayd yuhuudda ayaa weli xoog kusii wada ama si xoog lagu wada duqeynta ay ka wada marinka khaza tan iyo toddobadii bishaan markaasoo xamaas ay dileen kun iyo oo qof oo yuhuuda sidoo kalena ay afduubteen ama ay qabsadeen inka badan laba boqol oo maxaabiis ah wasaaradda caafimaadka ee ururka xamaas ayaa waxa ay sheegtay in inka badan ilaa sideed kun oo qof la dilay laguna dilay marinka khaza tan iyo toddobadii bishan oktoobar dhinaca kale adeegyada internetka iyo taleefanada ayaa kusoo laabanaya khaza kadib markii uu hawada ka maqnaayad isgaarsiintaas kooxaha bini aadanimaduna ay aada uga digayeen in dembiyo dagaal la isticmaalo koox la yihahda baltel internetka bixisaha iyo isgaarsiinta ee khaza ayaa sheegtay in adeegyada taleefanada moobeelada iyo internetka ay si tartiib tartiiba ah loogu soo celiyey meelo kamida ah maranka khaza kadib markii hore loo carqaladeeyay ama loo dhibaateeyey kooxaheena farsamada ayaa si taxadar leh u qabanaya ugana dabategaya dhaawacyada soo gaaray kaabayaasha shabakadaha gudaha ee xaaladaha adag ayaa shirkadan oo ay tiri ilaahay xafido dhammaanteen dadkeena iyo dadkeena ayaa si dalkeena dadkeena ayaa sidoo kale lagu yidhi qoraalka ka soo baxay shirkadan baaltee la ee adeega isgaarsiinta bixisa maajid cabdisalaama oo ah qabiir ku qoraa ama ka faalooda arrimaha teknolojiyadda ayaa sheegay inay hadda ay awood u leeyihiin inay dadkooda ee maqaso jooga ay taleefoonada dib uga hadlaan ama ay wacaan warbaahinta iyo hay-adaha samafalka ayaa sheegay hadda in sidoo kale ay ka walaacay hadda kasii yaraanayso walaaci ay ka qabeen shaqaalahooda qasa jooga hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka oo ay kamid yihiin amnesty international iyo human rights watch ayaa ka digaya in isgaarsiin la-aanta deegaanka khaza ay caqabad ku tahay dadaalada lagu diiwaangelinayo dembiyada dagaalka iyo xadgudubyada kale yuhuudda ay geysanayso maalintii shalay gelinkii dambena elon musk ninka la yidhaahdo waxa uu sheegay in adeega internetka ee dayax gacmeedka ama satellite-ka loo yaqaano ee starlink uu u fidin doono ururada gargaarka ee caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee qasa jooga si ay arintan ama ay ula xiriiraan xaaladaha ka taagan qasa xamaas waxay u isticmaali doontaa dhaqdhaqaaqiyo argagixisinimo waxaa sida fursaddan haddii la siiyo waxaa sidaas yidhi wasiirka isgaarsiinta ee yuhuudda oo shalon karki magaciisa la waxaa laga yaabaa in almaska uu diyaar u yahay inuu shuruud ku xiro sii deynta internet marka loo fiiriyay buu xaaladaha hadda ka taagan marinka khaza khaza waatan go-doonsan mana laha meel sahayd oo ka gasho marka qaar ayaana la furaa marinka rafax ee dhinaca masar taas oo dadka jooga khaza gargaar looga gaarsiiyo haddaba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in hadii marinka rafax la furo ay soomaaliya diyaar u tahay in sahay gargaarah ay dadka falastiin ee qasa jooga gaarsiin doonto sidaasi maanta magaalada muqdisho waxaa ka sheegay madaxa ama guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin annaga waxaan ku tala jirnaa haddii ilaahay yidhaahdo cadowga halkaa nugu gumaada iyo midka gaaza gumaadaya isku mid waaye cadowga yuhuudda oo dhibaatada ku haya gaaza iyo midka dhibaato halkaa ka sameeyay waa isku mid hay-adda maaraynta waxay ku tala hadii la furo marinka kanza inay quduri doonta gargaar ummadda soomaalid laga qaaday guul allahu akbar ummadda soomaaliyed waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato idoodinka kaashanaysaah in la geeyo wax allaale waxaa diyaara dhakhaatiir furantiina waxaa diyaara ummadda soomaaliyeed waxay iska soo aruurisay waxaan diyaar u nahay haddii la furo marinka kanza ee dowladda masar inaan gaaza u kaalmayno un kaalmo u goyno annagoo idinkaa shalayna miisla ka hadallay allahu akbar cadowga ha jabo khawaarija laga adkaado waxbarashada kor gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliya ayuu ahaa waxa uu sheegayay in dadka falastiin ay gargaari doonaan haddii wadooyinka loo furo oo gargaar ay gaarsiin doonaan xaaladda iyo wararka falastiin ayaa weli ku guda jirnaayay boqolaal kun oo mudaharaadeyaal ayaa ah iskugu soo baxay magaalooyin ku yaala yurub bariga dhexe mareykanka asia iyo wadamo kaleba dadkan ayaa taageero u muujinaya dadka falastiiniinta xilli ciidamada israa'iil ay ah xasuuq ba-aan ka wadaan marinka khaza mid kamid ah dadka iskugu soo baxay ama isku soo baxyada ugu waaweynaa ee dadweyne aada u fara badan iskugu soo baxaan socodna ay ku maraan waxa uu ka dhacay caasimadda dalka ingiriiska london dadkaas waxay dalbanayeen in xukuumadda ra-iisul wasaarahooda riishi sonaak ay ku baaqdo xabajoojin deg deg ah sabtigii london oo dhan waxaa ahayd socod dadkuna isku soo bax weynay ay sameynayeen wuxuuna ahaa banaanbax nabadeed hase ahaatee booliisku waxa ay sheegeen inay sameeyeen ama ay qabteen ilaa sagaal qof oo dumacsanaa baa layidhi inay banaanbaxa rabshada u bedelaan dadweynihii ayaa markii dambe waxaa la sheegay in ay kala tageen boolisku waxa ay sheegeen inay ku qiyaaseen qiyaastii konton kun ilaa toddobaatan kun oo qof inay isku soo baxeen ku dhawaaqista mowqifka xukuumadda washington iyo dowladeena sunaag waxa ay joojinaysaa waxaan ku baaqaynaa inay ku baaqdo xabad joojin deg deg ah waxaayna taas beddelkeeda aan ku boorinaynaa in loo fasaxo khaza gargaarka deg dega ah ay dadkaasi codsanayeen boqortooyadii u k ayaa taageertay israel waxaana hore u sheegtay qoraal qoraale kusoo baxday in yuhuuddu ay muhiim tahay inay istifaacdo kadib weeraradii toddobadii oktoobar ay ku qaadeen dagaalamayaasha ururka xamaas tirada dhimashada dadka khaza ayaa kor u dhaaftay ilaa sideed kun oo qof sidoo kalena dad badan oo rayida ayaa tan iyo markii duqeymaha yuhuuddu ay bilowdeen ee saddex toddobaad ka hor la sheegay in wali ay go-doonsan yihiin dalka maleysiya dad aada u tira badan ayaa iskugu soo baxay banaanbaxayaashuna waxay ku dhawaaqayeen erey ka baxsan ama ka dhana xukuumadda mareykanka gaar ahaan safaaradda magaalada kuwaalanabur ku taala dad lagu qiyaasay boqol kun oo qof ayaa isku soo bax ka dhigay gobolka kareel la ee koonfurta dalka hindiya kuwaas oo iyagana taageersan reer falastiin madaxweynaha turkiga rajab dayba erdogan oo isna boqolaal kun oo taageerayaashiisa ah kula hadlayay isku soo bax ballaaran oo ka dhaca istanbul ayaa sheegay in yuhuuddu ay tahay gumaystaha qarnigan wuxuuna ku celiyay mowqifkiisa ku aadan xamaas inaysan ahayn urur argagixiso ah mudaharaadyo kale ayaa sidoo kale lagu qabtay caasimada dalka ciraaq ee baqdaad dadbaxayaasha dadka dadbaxayay ayaa falastiiniintu waxa ay u sheegeen ama ay sheegeen dadka falastiin ay yihiin dad xaqoo dirir ah meelo kale oo yuruba ah, dad ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyin kamid yihiin copenhagen roma iyo stockholm qaar ka mid ah magaalooyinka faransiiska ayaa la mamnuucay wax isku soo baxa tan iyo markii dagaalkan uu bilowday iyadoo laga cabsi qabo inay sii horeeyaan xiisadaha dhinaca bulshada ah laakiin inkastoo laga mamnuucay baariis dad ayaa iskugu soo baxay magaalada bartamaheeda dhowr boqol oo qof ayaana sidoo kale socod ku maray balaleeya koonfurta magaalada mersele la yiraahdo caasimadda dalka new zealand ee wellington layidhaahdo kumanaan qof oo sita calanka falastiin ayaa iyana iyo boorar ay ku qaran yihiin falastiin xora ayaa iyana socda halkaasi ku maray iyagoo sheegay inay dalbanayaan in yuhuudda laga dulqaado dadka falastiin xukuumadda yuhuudduna waxay dib ugu yeeratay diblomaasiyiinteeda turkiga jooga kadib markii madaxweynaha dalkaasi rajab dayb erdogan uu ku eedeeyey inay u dhaqmayso yuhuudda sida dambiilayaal dagaal oo kale wuxuu hadalkani ka jeediyey maruu la hadlayay kumanaan dibadbaxayaal oo iskugu soo baxay magaalada istanbul wasiirka arrimaha dibadda ee yuhuudda ellen cohen oo ka jawaabayay waxa uu sheegay inuu amri diblomaasiyiintooda inay dib ugu soo laabtaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa isna sheegay in israel ay leedahay ciidanka ugu anshaxa wanaagsan sida uu jegay ama hadalka ku faanay israel ayaa ballaarisay duqeymaha ama sii kordhisay duqeymaha ay ku hayso marinka khaza iyadoona dad badan oo falastiini halkaas ku leynaysa yuhuuddu waxay si cad u geysanaysaa dembiyo dagaal muddo labayo labaatan maalmooda balse madaxda reer galbeedka xitaa uma yeeri karaan israa'iil xabad joojin iska badaa inay ka falceliyaan ayuu yihi madaxweynaha dalka turkiga rajab dayb erdogan wuxuu ku eedeeyey maalintii shalay yuhuudda inay u dhaqmayso sida dambiilayaal dagaal oo kale waxaanu sidoo kale ku eedeeyey inay doonayso inay cirib tirto dadka falastiiniyiinta erdogan waxa meesha ka saaray hadalkiisa markuu sii watay in xamaas ay tahay urur argagixiso waxaanuu sheegay inaysan u aqoonsanayn xilligaa wixii ka dambeeyey yuhuudda ayaa sheegtay in diblomaasiyiinteeda turkiga ka joogay ay dib ugu cishanayso oo u yeelatay qodobo kale ayaa saaxiib yeel noo soo socda barnaamijkaad la socotaana waa kulanka keeneen fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network baxda adiga ma ku gashaa gari ma kaa baxda adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa go'daa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gashaa adiga ma ma gabar yahay nin baa yidhi ka gabyaya caashaqa gabar yahay nin baa yidhi agabya ya caashaqakalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisii ma u garate xeesheed mase geedibaa dhiman kalgacayl gob weeyaan kiinna caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiinna caagun weeyaan hadalkiiyo godkiisii ma u garata heesheede isageedii baa dhiman goraya cawliyo geeri ooman baa tahay adna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay shimbir garab labaa tahay ukulaha dhawaaqa gabalyaanu kaa adna goraya cawliyo tahay hadna goraya cawliyo geeri ooman baa tahay shimbir garab labaa tahay ukulaha dhawaaqa gabalyaanu kaaridin adiga maku gashaa gari makaa baxdaa adiga maku gashaa adiga maku gadaa adiga talo makaa godaa

cabsadowra adiga makugayda adibatalo makaagoda garima ka baxda adiga maku gasha garima ka baxda adiga maku gasha adiga makugayda adibatalo makaagoda wa sheekada haddii aa ku goysegarcada wa sheekada haddii aa ku goyseen odbaratigadmada iyo urgumarkaba odbaratigadmada iyo urgumarkaba washa xubinta laga goyin galjira yaqaani mahadiga kagalay odbaratigadmada iyo urgumarkaba odbaratigadmada iyo urgumarkaba wesha xubinta laga goyn galjira yaqaane maxaadiga kagalay gaari ma kaa baxaa adiga ma ku gashaa gaari ma kaa baxaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa godaa adiga ma ku gashaa gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa godaa godob ruuxi laga galay gocshada madaaye iyo salaam garima kaa baxda heere kale ayaa ka mid ahaa cododka macaan fanaaniinta xasanaada samatar saalax qaasim naaji maxamed axmed dabarlow amiin cabdulaahi xirsi saare axmed jaamac iyo cadan axmed kaahin ayaa heestan si wada jira ugu luqeynayay dad badan baa xasuusanay riwaayadda ee qeybta ka ahayd ninba tacabkii talo kamaal ee berismaadkii uu soo bandhigay ilaah u naxariistay abwaan sangub barnaamijkeena kulanka ka iranaya nooga tahay heese kalea noo soo socda saaxiibayaal markaas waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay efraah axmed ayaa na soo koobaysaa mahadsanid burhaan waa maalin axada taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha oktoobar sanadkuna waa labaatan saddex labaatan waa maalinta saddex boqol iyo labaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo lixdan iyo saddex cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo toddobadii cali maxamed geedi ayaa magaalada baydhabo uga dhawaaqay inuu iska casilaya xilka ra-iisul wasaarenimada soomaaliya iscasilaada brofeor cali geedi ayaana timid kadib markii uu xoogeystay khilaafka kala dhexeeya madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya allah u naxariistee cabdulaahi yuusuf axmed maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii saddex qarax ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada somalilan dhismaha qunsuliyadda etoobiya iyo xarunta hay-adda u n d b oo hargeysa ku yaala sidoo kale isla maalintaasi qaraxyo ayaa ka dhacay xarumo ay magaalada boosaaso ku leeyihiin ciidamada sirdoonka puntland maanta oo kale sanadkii hore labakunlabaylabaatankii al-shabaab ayaa qaraxyo dad badani oo shacaba ay ku geeriyoodeen ka geystay isgoyska soobe magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol konton iyo lixdii yuhuudda ayaa ku duushay gacanka sinai ee dalka masar xilligaasina waxaa taagnaa xiisadii gacanbiyoodka suways maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii feeryahankii maxamed cali kalaay ayaa tartankiisii ugu horreeyay ee heer caalami ah kaga adkaaday taani hansankar maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii dagaalyahano falastiiniyiin ahaa ayaa qafaashay diyaarad jarmalku lahaa oo kuuba u socotay maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii boqolaal ruux oo diidanaa in la hormariyo gantaalaha ridada dheer ayaa iskugu soo baxay magaalada heeg ee dalka holland ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadku markuu ahaa labadii kun iyo afartii hogaamiyihii la dilay ururka alqaacida usaama bin laadin ayaa markii ugu horreysa qirtay inuu isagu amray weerarkii mareykanka lagu qaaday bishii sebtembar ee sanadkii labadii kun iyo kowgii guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markana aan dib idinkuga celiyo burhaan diini faarax iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n wariyahan ifraax axmed xuseen aad mahadsan tahay qaar ka mida ah dhacdooyinka uga weynaa maanta oo kale dunida ka dhacay dib noo xasuusinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalama waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaaney inkastoo ragaadkiinna muday ousan weli raysan reeryadiiyo culayskii badnaa waa ka roonnahaye raaskii nabadda lagu gaarayaa awrta loo raraye oo weliba rajaa muuqatiyo raaxa nololeede saan rafaadka oga baananniyo ciilka nugu raagay soomaaliyay run kama maaranneen aan iswada raacno wardalowtaa beenkumaad sheegine dad israacon kala raysan karin runtii waa inaga raggunaaga jecela dumarkuna uroona eh. haddana riiq dagaaliyo eh. olaad raagta badana yo dheegi jari war waxaa kaloo la yidhi eh. haddan runta lagu dhaqmayn rajadu ma hagaagto ramaas lama gaadhaye gediga meelroon u rara war waxaad kalood ka tagtay naftu raaxa jeceela rafaadiyo dhibnaceba aryadhaha aniguna waxaan maqli jira rafaadka raaxa ka dambayse Eh. warkalamaane waxaa kaloo la yidhi eh. runtu beenta waa wacadow eh. xaqii baadil laga raac war waxaa kaloo la yidhi rasmi waxaan ahayn iyo rajiya daacad lagu raysto rafaad iyo dhib mooye cidnana dani ka raacaynin oo lagu rogmaday iyo ninkii bala ku rayreeya oo fidnada rabaayad u noqday raalli gelinayso oo qalbiga ka raacdaynayaa uur xun buu rimay war axmed waxaa kaloo maqli jiray wanku daalay raadiskaage way way way qalbigii ku raaca raysawaayeeyawga igada rogrogashada waalbashiiro waxaad ka tagtay rafaad noqotay buurtaad raakadeed afuushee warwaaqlow buurtan gooja haddaad ku rafaadaye geelow raarashaa la yidhi ragow barashaa la yidhi war waxaa kaloo la yidhi rixinimo intaan biday maraan ruuxii xiga mooday haadaanin iga riday midhaa dib uma xidid iyo tolnimo midnimo raawisgalay uma raxlaynaayo intaan wadajirkii guud radiyo reer u xilan maayo ra'yi iyo afkaar loo dhan yahay layga rogan maayo raayaha nin baan gudubsannahay uma rujuucaayo waleetayda ruuxii naqdiya waa run ohan maayo waan waxaa kaloo la yidhi rafiiqaygiye war ma igu ride hay riiqine rarkayga duulqaad aryadhaha abwaandalabna wuxuu horuu yidhi rabbiyo run baa tahay run run sheegay baa tahay aniguna runtaadii mid rumaystay baan ahay oo cabdillah waxaa kaloo la yidhi rabbiyaa awood mudan rasuulaa adeec mudan warkalamaana war ma haysiine dowladda soomaaliya shala waatii tirqase waxa ka dhacaya looma dulqaadan karo haye taangiyaala dirtay alla ilaahay falastiin macawisley waa u baahneen ba wax damcadi jeetaa hogaaminahaya wardhaaya warka waa ku soo roortay sidii wax waalane maanta mar war kaloo culus ku dhawaaqday gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka maxamuud macallin wuxuu ku dhawaaqay dowladda soomaaliya inay maarayn doonto masiibada qase ka taagan gurmad iyo dhakhaatiirna ay la gaarayaan mar dambana aysan sii eega doonin oysan wakhti ku luminayn fadhixumada carabta iyo cabsida cadaawadda yuhuuddana aysan u dulqaadanayn hadda war ma hay ogeysiine soomaaliya ma joogto meesha aad ku ogaa jirteen warba xagee loo marahayaa dheeraa wadaduye wadankuna fogaaye ku kulula warwarshadaha soomaaliya waxay soo saaraan midiyo iyo tooreeye iyo budad iyo warmo iyo faasase qasama looga baahan yahay war hubuusugae shangar laawileere mariideel kodhoobe aan hele warba warna dhagax tuurahayaa fallaarigantaal ay u tahay war habhaabasha waa hagarla'aane tabaray naga tahay war gudoomiyaha maaraynta haayadda masiibooyinka maxamuud macalin nin khatara mooye arrinka lagu garab istaago warwaaqlow somalilan gurmadka maka qayb qaada warkalmaanay markaan arkay gurmadka ay soomaaliya qasda u fidinayso eh. waxaa igu soo dhacay eh. meerisow abaan axmed shilka hore u yidhi eh. kaasoo ahaa mar baa shay caqligu diidan yahay lagu dangaaraaye caqligii wanaagsani itaaliyinuu ka roon yahay baleego baleego u fiirsadaa warkalmaanay waxba leydinma sheegi karo warka waad dhex gashaane soomaaliya waa taa gurmadkaa ku baaqday maxamuud macalina wuxuu yidhi marinka dhaawac haddii naloo furo si degdeg aan ku gaarsiinayna dhakhaatiirta iyo daawada iyo deeqda anugu talagallay madaxweynaha turkiga oo cimaamaddii falastiin soo xirto isu soo bax ka hadlayana wuxuu yidhi bariga dhexaan ku naallaa dhibaatada falastiin gaartana mid annagana gaartay noola mid tahay waana nool nahaye maannaan dhiman war qof caraboo dhawaaqa ma la waaye warba oo shilkii taageerada lagu doonaya carabi ka aamustay waar hadda wallaweynaya dowladihii carabta ma soomaalibaa ka gaangisraansatay war maxaa la isku wareerinayaa baraygaana joogtaba yuhuud buuxsho garabkoode falastiin si loo baaba'shaa la isku isku biirsadaye bohonkii sacuudiga xukumay maabirta afaysto qaahiro buqaylkii fadhiyay weerar ba'anqaado ordugaanbareer ee dagaal buuxa uu istaago war kalemaanay beentii iyo bootadii soomaalida waxaa isku fuuqsaday al-shabaab waxayna soo saareen filin ay leeyihiin dagaalkii sagaashan iyo saddexdii maraykan iyo soomaalida dhex maray innagaa hogaaminaynay ba'ah bow tahay oo halgankii caydiid miyay sheegteen war shabaab dadka dhintay lafahoodayba la soo bixi jireen inta qodaane halgankoodii inay sheegtaan miyaa idinla weyn warba xuseen cadiid baanyaabaan hadaladiisa la yaabanayne hadda mawsagaa yidhi sheegta waar xuseen aabbahay baa alqaacido ka mid ahaa miyuu mar kale yidhi warshabaab beenta ay soo abaabuleen waxaa ka mid ahaa baabuur dekadda hormaraa in aadan ceyrow qarax u dhigay hadda wax kaloo caddaynay soo bandhigeen ma jirto marka ma intaas bay rabaan inay halgankii ciidiid ku sheegtaan waar filinkooda beenta ah waxa ka horreeyey filinkii balaag hawndhoolne miyaanay daawan warshabaab weliga maraykan lama diririne soomaalida unbay lay jireen sheekadan way isku xayisiinayaan miya war markaan filinka shabaab daawaday waxaa iiga soo maxay dad caqlile inaysan la hadlayn wadee lagu soo qabta haddaad kuwa filinkooda daawatay aryaadhaha nimanka ceebtooru inya badatay ay rabaan inay cayn kale iska dhigaana samigay cabdulle waxauu yidhi how nin cuudurkuu cuuslaadayaa hadba uu ciilaan caafimaad nin cuudurkuu cuuslaadayaa hadba uu ciilaan caafimaad war kalemaanay war ma haysaane waa markii ugu horraysay haddaad maqli jirteen hadday timid iyadoo orjinaal ah waana markii ugu miisaaniyadda dowladda la ansixiyaa noqoto eh. lacag kor u dhaafaysa hal bilyan oo dollar haye kacda iyo inta laga gudbay miyaa biil loo gudbay war ma somalilan baa ugu deeqday warwaaqlah waa markii ugu horraysaan ku iriye eh. ku deeqi ogida deenne ixtiraafaan intoo kale ku soo darne hadda ka hor aan ku riyooday eh. iyadoo la leeyahay midowda dowladaha soomaaliyeed war soomaaliya waddan waa ka gudubtee waa qaarad sababtoo ah meeqa dowladooda ay leedahay horta firdhiya waxaan hubaa inuu madaxweynihii sideedaad yahay war cali jaytoo la madaxweynaha sagaalaad inuu noqdo maanta macawisley oo dhan loo magacaabay madaxweyne ku ciidan dhani ma jiro laan ma aqaan anugu war qaranka meela kaga dhicin warwaaqlow ka joog jinaasadii abwaan saciid gaahir baaba isku qabsateen allah u naxariiste war kalemaanay war ma haysaane eh. banaanbixii loogu magac daray guula ma geeri eh. ayaa maanta lagu xusay qarxii soo batuu soomaaliyana waxay ka mid noqotay dowladaha kale oo musiibooyinkii ka dhaca dadka ku dhinta ay u diiwaangeshan yihiin maantana waxaa la soo bandhigay eh. magacyada dadkii ku dhintay qarxii soo batuu um, aduunka la iska barajaynhayaa sowdiri dulsaar xamse ku yidhi waa soo noolaanayaa meydadkii dadkii naga dhintay hadda waan ognahay naw waar walla weyne qiimo dadkiibaa qiimo yeeshay war cid kastoo khawaariistu dilaan in la diiwaan geliyo loogana aara ayay tahay war wasiirka arrimaha gudaha fiqioo ka hadlay bannaanbaxa wuxuu yidhi khawaariijtu waxay si gaara ah u beegsadaan waxbarashada waxaana ugu horreeyuu yidhi ay ka bilaabeen ardaydii lagu laayay qaraxyadii hotel shaamo iyo hargaha iyo saamaha war wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax abduqaadirna wuxuu yidhi khawaariijtuna ma cabsi geli doonaan buaalaan ugu tegaynaa ma yidhi war ma iskoolow ka furay waar malcaamadedii warbawjilil baa ka sokaysay maxaa looga furi waayey warwar mahaysiina degmada xardheere dugsiyadii dib baa loo furay ardada soo baxdana waa la yaabay war idinkaan warhayna gobolka banaadir iyo maamul goboleedyadu mar dhow way bilaabanayaan waxaana ku cusub sanadkan khaatuma state warwarmay sida waxaa ka maqan hooyadii federaalka warbow hooyada federaalka oo lagu caasiyey miyaa hadda rabtaan in idinla ciyaadho hore roble waatuu cashada diidey madaxweyne daninam ciyaartii buu diidey war buntland hore markii laga badiyey waxay dhaheen ciyaartooydii sidaan soomaaliya ugama sii mid oo macradii la maqan marka war booskeedii in la soo geliya tumaysteed eh. soo dulmi ma ahayn war walloweynay somalilan ciyaartiinna ka qaybgeli mayso waryaa ka soo qaybgalku yidhi war nabadoon abwaan cabdulaahi maxamed jibriilo madaxweyne dani duur xulaya wuxuu yidhi eh. cirib kama fakaro keligitalis caamma kaashadae eh. awood lagu cabiidsiyo gidaar celiya mooyaane cidna uma damqado nabadna waa kala carooda war axmedow cidis urursatiya dowladnima kale ciwaan roone caqli ma laha kuwa maantada maamacasiye kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay xubintii kalamana dhegeysateen barnaamijkan intaasaan kusoo gabagabaynana codka macaan fanaanada ilaa naxariista aamine feer xuseen heesta warsanad kaga tegaynaa waxay nabadgelya kalgacal maygu ka wariye hadba walalacdadi layka werweriyo wanaagiyo kalgacal maygu ka wariye walbahaara jacayr baa i weedhaamiye walbahaaro jacayr baa i weedhaamiye wajigan xishood ka wataye wersan iyo weerhsan isoo waxey wersan iyo weerhsan isoo waxey

agi cirka isulwaabano naftu weelalawdo kaadaba waraqdo waqalkii cirka isulwaabano wadiqada halmaama waga tiirsade wadiqada halmaama waga tiirsade wayna hambariye